bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi wakafaa uma asalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah allaahuma callimna maa yanfacuna wanfacna bima callamtana wasidnaa cilman watuqan yaa kariimu yaa latiif allaahuma salli wasalim wabaarik wa anim calaa sayidina wa xabiibina waqurati acyina muxamadi wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin maantay oo taariikhdu tahay bishii saddexaad iyo labada waxaanu bilaabi doonnaa ducaalaydmo kitaabkii shanaad ee fannigii naxwada horey waxaan u soo qaadannay kitaabka loo yaqaan kutubta loo yaqaan ajruumiyada cimriitiga kawaakibka iyo mulxatu icraabka afartaa kitaab aan soo qaadanay waxaan rajaynayaa in meel fiican la gaarsiiyey allana inoo sahlay maanta kitaabka aan bilaabaynaahay waxaa loo yaqaanaa qatru nnadaa wa ballu sadaa kitaabka waxaa qoray caalimkii ummadda u soo baxay ee ahaa abi cabdillaah jamaaliddiin eh, ibnu hishaam al ansaari ninkaa shiikhaa ah ee reer masar ayaa kitaabka qoray weeyaan waaya kitaabka wuxuu magaca uga dhigay sheikhu raximah ullahu tacaala qatru nada kelmadda alqatru ama qatru roobka waa la yidhaahdaa annadana nuunka waa la kordhigayaayo anna baa la dhahayaa annada waxa weeye buu leeyahay sheikhu raximah allahu tacaala qoymidda ama roobka laftigiisuu iska noqonaya marka qadru nada waa roobka dhibcihiisi oo kale waa la dhihi karaa waballu sada kelmadda balluna waa qoyaan qoymid wax qoymaya weeyaan asadaana waa alcadashu oo haraadka ah marka waballu sada haraadka kii qoynayay ujeedka macnaha guud wuxuu noqonayaa roobkii dhibcihiisii yacnii naxwadu waa roob iska weynaaday oo mahiigaan ah laakiinse kani waa qadri kamida mida weeye yani wax yaroo ka mid waa fahamta soomaa dhinaca markii laga eego dhinaca labaad waa musiilul catash oo haraadkiibuu meesha ka saarayaa weeye marka kitaabkan wuxuu leeyahay kitaab aad u weynna ma ahan oo naxwadii oo dhan koobaya kitaab ciddii qaadataana si fiican ooga faa'iidaysan soo ku filnaanayana wuu yahay macnaha kitaabku waa sidaas weeyaan waaya kitaabkaas shiikha aan soo tilmaamnay ayaa qoray ilaahay naxariistii jannaa ka waraabiye magaca aan ku tilmaamnayna sheikhu waa lahaa raximahullahu tacaala waa ninkaas calaamada ah oo ibnu hishaam loo aqoonsan yahay alnisaa al ansaari wuxuu dhashay sanadii toddoba boqol iyo sideedii hijriyada nin wuxuu ahaana aad cilmiga u jecel oo dhallinyaronimadiisana cilmiga dadaal badan ku bixiyey culimmadana jecel ah, ardayga xaggaa waxaa ka fahmaysaa ardayga waa inuu cilmiga iyo culimmada labadaba jecel yahay ah, haddaan culimmada kala gurayso mushkilo ku haysa wey iska jir daruus badan buu culimmadan ka qaatay culimo badanna wuu darsay oo wuu dhigtay oo wuu fahmay kadibna wuxuu u kacay inuu bulshada markaa uula joogay uu waxbaro wuxuuna xooga saaray culuumta carabiyada nooc kastoo ay tahay sheikhu madhabkiisu shaaficiyuu ahaa raximahu llahu tacaala funuun badanna wuu dhigay culimmaduna aad bay runtii u ammaaneen xilligiisii waxayna tilmaameen inuu ahaa xilligii uu joogay ragga uu naxwada badiya ama uu luuqada badiya inuu ahaa ayay yidhaahdeen oo ibnu khalduun calayhi raxmatullaah taarikhyahankii ummadda wuxuu dhihi jiray maa silnaa wanaxnu bilmaqribi nasmacu annahu dahara bimisra caalimun bilcarabiyati yuqaalu lahu bnu hishaam annagoo joogna meesha la yidhaahdo maqrib iyo marooka iyo xalkaas annagoo joogna waxaa maqli jirnay oo warkuna ugu soo gaaraya wadankii masar la dhihi jiray inuu ka soo baxay caalimun can xaamin sibawey caalim xagga carabiyada iyo naxwada kaba naxwo badiyaba sibaweyhi waana soo gaaray ammaan weyn maogta marka ninkaasi aad buu kitaabtiisuna waa laga dareemayaa kitaab culculus ayuu kitaabku qoray sheikhu qoray raximah ullahu tacaala oo kan uu ka mid yahay qadriga ah kitaabka marka labu isu saaran yahay matnigii oo shiikhu uu qortay iyo sharaxii oo hee laftigiisana uu ka daba qoray maramaxaa isku qoran sharxu qadri nada soomaa qadrinadaha sharxiisa qadrinadaha waa matnigii sharxuna waa sharxii markaa asagu saartay dee marka qofka ayaa ugu haddii wax la sharxayo matni la sharxayo kii qoray hadduu sharxayo isagaa ugu mudan sharaxiis maxaa yeele waxa uu ka waday hee ayuu fahmayaa ujeedku ka waday ayuu keensanayaa warkaa waa ku dhacay soo waayahay marka sheikhu raximah allahu tacaala wuxuu ah nin aad dadaal badan u bixiyey juhdi badanna u bixiyey ayuu ahaa sheikhu raximah allahu tacaala kitaabta uu qoray kanaa ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah kitaabta uu qoray awdaxulmasaalik oo uu sharax ballaaran uga dhigay kitaabka la yidhaahdo ii sheeg magaciisa alfiyat bnu maalik soo ma ah? wuxuu qoray kitaab alghaaz anaxwiya risaalo alghaaz annaxwiya halxiraalayaasha naxwada la yidhaahdo aad bay u fiicantaan iska raadisaaan oo akhrisataan kulli kitaabtan iyagoo khadka ku jira waa helaysaa alhaazhalxiraale naxwe maskaxdaa kugu sii furmayso wax badan baa kaaga baxaya naxwada wuxuu qoray kitaabka laya muqni labiibka labiib waa qofka maskaxda badan kii deeqayay can kutubi al acaarib kitaabkaasuu qoray wuxuu qoray shuduur adahabi kitaabka la yidhaahdo shiikhu asagaa qoray hadduu aabbu ku uroon yahay wuxuu qoray atashiil buu sharxay tashiilka ibnu maalik sharxu tashiil ibni maalik tabakaasna waa uu qoray almuhim shiikhu raximah ullahu tacaala nin wuxuu ahaa kitaab fara ka tegay kitaab fara badan nin ka tegaya ayuu ahaa oo bulshada islaamka wax badan maktabadeeda kusoo kordhiyay utruk atharan qabla raxiil ayuu sheikhu aad ugu dhaqmay intaadan tegin saamayn fiican dadka oga tag waha iska tegin adduunka adoo buuxa ha ka tegin adduunka adoo maran waa inaa ka tagta adduunka adoo maran oo eber ah waa ina adduunka isaga tagtaa see ku dhici karta lagaa faa'iidaysto waxaa haysid oo dhan dadka u akhri dadka bar wax u akhri wax fahamsii ma garanaysa wax badan bay kaa faa'iidayaan marka dadka wax bar oo saddexdii waxyaaboodba kaga faa'iidayso cilmun yuntafacu bihi dadka bar sadaqatun jaariyatuna sameey waladun saalixun yadcuu lahu naimu shiikhuu xilligaas wuxuu dhintay dii buu dhintay goormuu dhashay lixdaniyo kow sideed ka jar ah, konton iyo intee wey konton iyo saddex miya konton iyo saddex sano ayuu shiikhu jiray haa intaasoo kitaabu diinigiina wuu ka tegay kitaabkan ayuu shiikhu insha allahu tacaalaa noo soo qadimay si uu u noqdo udubdhexaadka naxwada bulshadu ama culimmadu ay ku soo baxdo oo u noqdo wuxuu yidhi bismi illaahi wa bihi nastaciinu sooma jeedaan yaa ma haysaan muqadama qaala shaykhu alimaamu alcaalim alcallaamatu jamaalu lmutasadiriina wataaju lquraa'i tadkiratu abi camrin wasibawayh waalkhaliili waalfaraa'i jamaaluddiin abu muxamed cabdilaahi bn umm yuusufa bnu cabdilaahi bni hishaam alansaariy fasaxa allaahu lahu qabrahu waa haysan soomaa qaala shaykhii wuxuu yidhi shaykhii alimaamu ee imaamka ahaa alcaalimu ee caalimka ahaa alcallaamatu ee cilmigiisu farabadnaa wuxuu yidhi jamaaluddiini jamaalulmutasadiriina inta hormartay oo cilmiga ku hormaray quruxdooda kii ahaa intay cilmiga ku hormartay hee quruxdooda kii ahaa wuxuu yidhi wataajul quraa'i quraada yaa taajkoodii ma garanaysaa kii ahaa tadkiratu abii camrin abii camrin xusuustiisa kii ahaa yani kii kusoo xasuusinakii kusoo xasuusinayay markaa aragto markaa asaga aragto baa abii camri soo xasuusanaysaa abi camrin calaa waaye ninkaas weeyaan waay ninkaasaa soo xasuusanaysaa buu ku leeyahay waa sibaweyhin sibawey xasuustiisii ninkii ahaa yacni markaa aragtid ibnu hishaam alansaari maxaa soo xasuusanaysaa sibaweyh ninka ba ku soo xasuusanaysaa weeyaan sibaweyna waa garanaysaan waa imaamu naxwiyiina weeyaan abuu bishr waa la dhihi jir waalkhaliili khaliil bin axmed alfaraahiidi imaam buu ahaa fi luqati luuqadda ninkii imaamka ku ahaa weeyaan oo sibaweyh baa arday u ahaa khaliil macalin buu ahaayo sibaweyh arday u ahaa waa fahamta soomaa khaliil ibnu axmed abu cabdiraxmaan alfaraahiidi ninkaas xasuustiisi wey yani markaa ibnu hishaam aragtid yaa soo xasuusanaysaa khaliil baa kugu soo dhacaya alla muxuu ninka cilmahayaa khaliil oo kale baa la dhahaya yani jamaaluddiini wey ninkala sheeg walfaraaci iyo sheikhii faraac la dhihi jiray xasuustiisii faraacna waa sakariya ibnu yaxya ibnu siyaade asna culimmadii naxwada mid ka mida ayuu ahaa weeyaan waa garata soomaa warkaas abuu muxamedin abuu muxamed wuxuu yidhi cabdullaahi ibni yuusufa ibnu cabdilaahi ibnu hishaam al ahaa fasaxa allaahu allah waasiciya lahu ibnu hishaame qabrahu qabrigiisa allah waasiciyo wuxuu yidhi alxamdu mahad lilaahi ilaahay baa iskale ahay ilaahay baa mahadran iskale weeyaan raafici darajaati darajaadka midka korka ugu qaada oo kor u saramariya liman midka inkhafada isu hoos dhiga lijalaalihi alle weynaantiisa midka isku hoos dhiga oo isu dulleeya alle midka hee kor u qaada oo saraysiiya ilaahaasaa mahad iskale weeyaan warka ku dhacay soomaa qofku markasta kasta uu hoos dhigo oo uu dhulka isdhigo ilaa zaadahu allaahu sharafan wacizan ilaahay cizi iyo sharaf buu u markaasuu qofku iskibriyana zaadahu dullan dulli buu kasii qaadayaa ha marka adigu hasku dhibin biniaadamka iska dhiskooda biniaadamka ha iska dhisin adigu biniadamka isku xariifiso iska ilaali biniaadamka inay barakado ku wanaajiyaan oo khayr badan xaggooda ma garanaysaa ay kaa tirsadaan soo marabtid xadhigga adiga ilaahay u dhexeeya ma hagaajinaysaa wafaatixi lbarakaati barakada iyo khayrka midka u fura liman u fura qofka intasaba joogteeya ama u kaca ama u joogteeya lishukri ifdaalihi fadligiisa fadliga ama hadnaqowma kama hadnaqayo midka u joogteeya yaa allahaas ayaa mahad iskale weeye wasalaatu naxariis iyo wasalaatu nabadgelyo wasalaatu naxariis iyo wasalaamu nabadgelyo calaa man mid korkii ha ahaato maddad ay u fidisay calayhi korkiisu ay fidisay alfasaaxatu fasaaxada iyo hadal yaqaannimada ay ku fidisay yaa war maxay fidisa ruwaaqahaa ay fidisay weeyaan saaxadeedii iyo deerkeedii ee ku fidisay yacni midkii fasaaxadu ay biyo dhigtay korkiisa nabadgelyo hee ha ahaato weeyaan riwaaq markaraada waa la hoos dhigayaa waaya ruwaqinna waa lagu jamcinayaa riwaaq waa hal xabo ruwaqinna waa xabad arwiqatinna waa la yidhaahdaa waaya washadad ay kor u qaaday ashadad ay adkaysay dhe bihii kaa korkiisa albalaaqatu xeeldheeraanshaha hadalku nidaaqahaa ma garanaysaa booskeedii ay ku adkaysay weeyaan marka waaya marka nidaaqtu nuunka waa la hoos dhigayaayo jamaceeduna waa nutuqin marka xarigeeda ku adkaysa bay noqonaysa yuu sheegayaa nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam wuxuuhi wasalaatu naxariisa wasalaamu koryo calaama mid korkiisa ahaato madad ay fidisay caleyhi korkiisa alfasaaxatu fasaaxado iyo hadal aqoonnimadu rwaaqaha ay fidisay deerkarwiqatuljaamica arwiqa waa derbiga ku wareegsan yan meesha badka ay ku fidhidaan waa la yidhaahdaa badka shaygu ku fadhiyo marka masaaxadeeda waa la dhihi karaa washadid ay xajisay oo ku adkaysay bihii kaa korkiisa albalaaqatu hadalka xeeldheernimadiisu nidaaqahaa guntigeeda ama xarigeedana dheh waa isku mida eh. marka markuu ku yidhi shiikhu alxamdulilaahi raafici darajaat istihlaal baa la istihlaal istihlaal waxaa la yidhaahdaa an yudkara fii awali lkalaami maa yadullu calaa maqsuudi lkitaabi awal kalaamka in lagu sheego shay kuu tilmaamayo ujeedka kitaabka loo qoray an yudkara hee fii awali lkitaabi maa yadullu hee calaa maqsuudi lkitaab hadalka horaantiisa waxaa lagu sheegayaa ujeedka kitaabkan wax tilmaamaya oo marku dhaafi alxamdu lilaahi raafici darajaat raafic maxaa ka fahamta raafic rafco iyo naasib nasba iyo faatix alfatxatu iyo intasaba annasba iyo erayadaas waa eraya naxwe agga marka maxaa ka fahamtay kitaabku inuu naxwo quseeyo baa la fahmay warka ugu dhacay soomaa almabcuuhi kii la soo diray korkiisa ahaato nabadgelya naxariis bil aayaatina la soo diray aayado aayadihii albaahirati ee wax khasbayay oo wixii ka hor dusha ka maraya wey iyo walxujaji xujooyinkii cadeemihii caddeemihii almunazali soo dejiyo calayhi korkiis warka dhammaystir iyo walxujaji korkiisa lagu soo dejiyey lala soo diray <clears throat> almunazali kii lagu soo dejiyey calayhi korkiisa lagu soo dejiyey qur'aanan lagu soo dejiyey qur'aankaasoo carabiyan carabiya hayra dii ciwajin mid qalqalloocan heyrkiis ah xaal uu yahay mid qalqalloocan ama qur'aankaasoo hayra dii ciwajin mid qalqalloocan heyrkiisa ah tubtuusanya oo hadalkiiba sheekh wuxuu ku soo daray qur'aanan carabiyan hayra dii ciwaj soo hadal ma iqtibaas baa la dhahaayo warka adoo aan qur-aan ka dhigin inaad kusoo dhex darto hadalkaaga ikhtibaas ayaa loo yaqaanaa weeyaan wacalaa aalihi ehelkiisana korkooda ha ahaato nabadgelya naxariis ehelkii alhaadiina ee wax hanuuninaya waa jamcu haadin hal qofoo wax hanuuniya jamcii waay alhaadiina hidaaya ka timaadayo dee hidaayada la sheegayaa intay dhigta qabtaan qofka hanuunkii dhigta u saari mayaan laakiinse waa hidaayatu dalaalatin weeye tusinaya oo qof baantuukshiikho waxay tusisaa guri hebel guri aad taqaanid maxaa dhahaysaa xaggaa ka leexo xaggaa marwa kaase hidaayatu dalaalaa samays inuu asagu u dhaqaaqo oo gurigii aado miyaa ku khasbaysaa adiga xag ka socotaa hee bisaan ku tanano guriga war xaggaa marya dhaqso kadus xaggan gurigii wakaas dhaqso galan intaa kuu jeedo waxbuu ku leeya magaalanyaa kane anu waxbaan weydiiyey keliya hee wax ii tilmaan baan ku ii warkaa waa ku dhacay soo maah alhaadiina kuwii hanuuninayo wa asxaabihi oo nebi maxamed waxlagu leeyahay nebi maxamedow innaka laa tahdii man axbabta cidaad doonto heedheh nebi maxamedoo ma hanuunin karaysid yacnii hidaaya towfiiq weeye mar kale maxaa la wainaka latahdii ilaa siraadin mustaqiim soomaa ma iskhilaafayaan midna waa tusidii midna waa waafajintii marka waafajinta adigu ma lihid wey yaa iska leh ilaahaybaaallahna waafajiyo cilmiga in la bartaa waafajin weey inuu alla ku waafajiyabaa ku jidhaa marka in alla ku waafajiyo cilmiga barashadiisa waa inaad usoo diyaargarowda wa asxaabihi asxaabtiisana korkooda ha ahaato nabadgelyo iyo naxariis korkooda ha ahaato alladiina asxaabtii shaaduu kor yeelay addiina diinta kor yeelay kelmadda shaaduu bimacnaa rafacuu kor u qaaday wey waa tii kitaabka lagu soo dhigto la yidhaahdo wardiga ayna man shaaduu wasaaduu wabanow halaka alkullu hee falam taqni lqaraar soo maa ayna man saaduu washaaduu ayna man saaduu warmeeyo kuwii waxaa kumi jiray washaaduu kor u qaadaya dhar dhismaha oo dhisayo kor u qaadayay waafahan soomaa marka shaada waxaway rafaca aladiina kuwii shaaduu kor u qaaday addiina Eh, koruqaadadii diinta u qaadayeen buu wuxuu ka dhigayaa sidii dhisme ay dhiseen oo kale wayna mutaysteen in tilmaantaa la siiyo rag badan baa usoo jabay diinta shaqeynteeda oo dadaal badan kusoo bixiyey rag baa foolasha oga dhace rag baa indhuhu oga dhace rag baa lixdii lixaad qayb ka mida waayey rag baa u dhintay rag baa markii ay dhinteen la waayey wax lagu aaso markaasaa geed intii lasoo jaray yaa caleemihiisa dusha laga saaro saasoo lagu aas raggaasina waa raggii magaalooyinka waaweyn ee islaamka in badan oo ka mida gaarsiiya diinta baa waxay waayayaan ma garanaysaa wax ay wax lagu aaso waa fahamta soomaa marka rag baa u baxaye diinta xaggaa soo gaarsiiya haddii iska seexan lahaayeen miyay soo gaari leh haddii markuu nebigu dhinto caleyhi salaam abubakar dhiilaa ma ganacsadan ahaan jiray ganacsigaga saga laabto saagaxaggaa mala imaan lahaa bal wuxuu qaata cagsiga wuxuu yidhi ayanqusu diinu waana xayun waana xay ah oo nool miyaa diinta hee naqusaysa ma jirto wax soconaysa maah kaasuu ciidan kala diray koob iyo toban calan buu xiray markaasuu taage markaasaa laba sano gudahood wixii carray la soo celiyey la isku dubrida oo ay toosto marka iska jir sheekh iska jir baashan rag baa usoo jabaye yaa iyo gabdho badan baa usoo jabaye waa inaad laynka dhinac ka qabsata washarafa allaha sharfo meel fiican allaha gaarsiiyo wa karama allaha karaameeyo wa cadama allaha weyneey wa bacdu intaa kadib bacdiyo mardhow baan kala guri doonaa wa bacdu intaa fa haadihi tani nukatun weeye nukat yani waa hadal yar oo kooban kow oo muxuu yaha ujeedkeedu xarartuhaa aan habeeyey intaan qalinka u qaatay aan habeeyey oo qoray weeye maxaa ku qorta calaa muqadimatii baan ku dul qoray hordhacaygii almusamaati aan u bixiyey biqadri nada aan u bixiyey waballi sada kitaabkii muqadamatunada aan u bixiyey sharax aan u habeeyey oo aan u diyaariyey kaa dartiis weeye haadihii tani nukatun weeye waa hadal diyaarsan nukat yani qalbiga laga soo maaxay kasoo maaxatay oo qofku intuu fikiray rogrogay keenay ma garanaysaa saa marka lagu soo saaray waa allatiifatu lmustakhrajatu biquwati lfikri wey qofka intuu si fiican u fikray si fiican maskaxda u tuujiyey hadalka uu soo tuuray baa nukat noqonaysa nukatkaasaa marka sootuu keenay buy taasoo xarartuhaa aan u habeeyey u diyaariyey calaa muqadimati muqadamada darteed aan u diyaariyey muqadamati muqadamada waa matnigii buu sheegayaa de yaa almusamaati lagu magacaabayay biqadri nadaa wa balli sadaa raaficatan xaal ee tahay nugtadaasi raaficatan xaal ee tahay mid faydaysa lixijaabihaa xijaabilmuqadimati de muqadamada kaashifatan xaalata mid banaanka keenaysa oo ka dhigaysa oo muujinaysa oo kashifaysaoo faydaysa liniqaabihaa niqaabkii iyo wixii ay ku xirnayd oo ku daahnaa bay ka qaadaysaa buu ku leeyay mukamilatan xaal ee tahay xaal baan ku wadaynaa soo maa miidiin godayaa idinka haddii la godo maxaa dhahaysaan yaa haye waxgeeya had haddaa guddaan ilaa naxwoli baa noqoteen haye fa haadihi ka tun weeye haye raaficatun sifooyin buu noqonaysaa soo maa mukamilatun weeye taasoo mukamilatun dhammaystiraysa lishawaahidihaa shawaahideedii uh, yani wixii ay soo daliishatay oo abyaad ah bay dhammaystiraysa ama qur-aan ah ama xadiis ah oo waaya mutamimatun weeye hiyana waa usoo qodadi kartaa hiya iyadu mutamimatun weeye mid dhammaystiraysa lifawaa'idihaa faa'iidooyinkeedii bay dhammaystiraysaa wey kaafiyatun weeye hiya iyadu kaafiyatun weeye midhaa ku kaafinaysoo ku filan liman qofka ku filan liman ayiladii kiibay ku filan tahay iqtasara ku gaabsaday calayhaa tan ku gaabsaday ku filanta hatuu intuu ku gaabsado naxwo kalentu midnaca iska dhigo rogrogo ayada baarbaaro akhriyo marajiceeyo soo koobo isku dubarido ku filantawk waafiyatun weeye mid dhammaystiraysa oo gaarsiinaysa bibuqyati man cid yoolkeed bay gaarsiinaysaa la socotaa yaa haa waafiyatun mid gaarsiinaysa weeye ugu oofinaysa bibuqyati man ayiladii kii gaarid ujeedkiisi janaxa u leexday min tulaabi cilmi alcarabiyati cilmiga carabigaah ardadiisa xaal uu ka mid yahay u leexday ilayha xageeda u leexday xaggeeda ciddii usoo leexata oo istiraaxda wax ka barta midkaa mid u gaarsiinaysa ujeedkii uu ka lahaa weeyabuu ku jira waaya wallaahu alle markaa warka intaa kadib wallaahu alle yaa almas-uulu waa midka la weydiisanaayo an yanfaca inuu ku anfaco bihaa nukadkan kamaa nafaca suu ugu anfacay biaslihaa asalkeeda soo asalkeediiba dadka wuu taray wax oo dadku ay uga faa'iidaysteen oo ay u fahmeen oo alla uugu sahlay yaa sidaas la mida ah sharaxan hadda aan saarayana hee alla hee ha u fudaydiyo marka waa ku dhacay soomaa waaya wa an yudallila baan ka baryayaa buu yidhi inuu u sahlo lanaa annaga inuu noo sahlo duruqa alkhayraati wadooyinkii khayrka iyo wasubulahaa jidadkeediina laynoo sahlo ayaan ka baryayaa alle buu innahu alle jawaadun deeqiisu miday fara badan tahay weeye kariimun oo karaamo iyo khayraad fara badan halkaan maanta muu joojinaa yah bidhaan xagaa si toos ooga bilownaya daalleedna baarak allahu fiikum hada bilahi towfiiq wsala allahu wsalam calaa nabiyina maxamed wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin